alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay masaladii ku saabsanayd xaqiiqat اlcibaada waxaynu markaa sheegnay qubuuriyiinta mutaakhiriinta ah sida daxlaan iyo daawuud ibnu jirjiis iyo kuwo kaloo ka dambeeyey inay cibaadada ku fasireen التwجه بالطاacaة mعa اعtiqاadi الرububiyati aw bacdi khasaaئisiha fi اlmutawajه ilayha aw fi اlmacbuud in shay طaacaha cid loo sameeyo iyadoo la aaminsanya ciddaasi inay rabbi tahay ama khasaa'iskii khasaa'iskii waxyaabahu rabbi la gaarka ahaa wax kamida inay ku sifaysantahy waxaanaynu sheegnay qolooyinka cibaadada saa ku qeexay iyaga laftoodu inay qaybsameen oo qaarkood ay yidhaahdeen ilaahay cid aan ahayn in la bariyo in gurmad la weydiistiyo in la magan galiyo in wax loo gowriciyo in loo nadraa mar haddaan rabbi laga ictiqaadsaneen ama khasaaistii rabbi inuu leeyahay waa shay jaa-isa ah, oo bannaan magacyo kalena ay u bixiyeen sida tawasul iyo tashafuc iyo waxyaabaha lamidka qaarkoodna ay yidhaahdeen arintaasi shirki maaha laakiin waa xaaraan oo ma banaana laa tasil ilaa xaddi shirk walakinaha muxarama bal qaarkood ay yidhaahdeen daahiruhaa waa ashirk daahirkeedu waa in arrintaasi ay shirki tahay waxaynu sheegnay adilada burinaysa qowlka in cibaadada qayd looga dhigo ictiqaad rububiya aw ictiqaadu bacdi khasaaئisiha inay tahay baطil bاlkitaabi waالsuna wa bikalaami الslf wاlأima ahlu sunana waxay dhahdeen cibaadadu waa lafظ carabiy waa kalimaة carabiya asalkuna waxa weeye kelmadda carabiga ay macnaha ay ku leedahay fi lugaةi اlcarab inay ku yeelato fi اlqur'ani waالsuna لأn اlqur'aana carabiy sida ilaahay subxana wa tacaala u inoo sheegay bilisaani carabiyi mubiin inaa jacalnaahu qur'aana carabiya ilaa eh, in macnihii luqada ay ku lahayn wax lagu ziyaadiyo ama wax laga dhimo taasina daliil bay ubaahantay qur-aanku in badan buu dadka amray bilcibaada wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shaya wma khalaqtu اljina walinsa ila liyacbuduun marnaba ma qeexin macna اlcibaada wakadalika sunaha nebigu alayh الsalaatu wasalaam xad iyo tacriif cibaadada uma sheegin iktifaaءa bimacnaaha fi lugati اlcarab waxaa lagu kaaftoomay un macnihii ay ku lahayd luqada carabeed oo ah atadalul wاlkhuduuc culimaduna waxay sheegeen iyagoo nusuusta raacaya kullu tadallulin wakhuduucin inaanuna sharcan cibaado ahayn oo cid kastoo loo tadalulo loo khuduuco lama odhanayo waa la caabuday laakiin tadalulka iyo khuduucu se nusuustu tusisay wuxuu cibaado noqonayaa fi sharc markuu gaayadiisa gaadho iyo kamaalkiisa gaayatu wa kamaaluna maxaa looga jeedaa baynu nidhi haye mujaawazathu lilxadi اlmuctaad tadalulki iyo khuduucii makhluuqaadka in uu dhex maro loo bartay marka uu dhaafo markaas buu cibaado noqonaya waayo marka la dhaahdo fulanu wa gaayatu fi اlkarab hebel karamka iyo deeqsinimada haayadiisu ka gaadhay macnuu ma aha wax wax karamoo ku dhimani ma jira maa macnee haddii saa waxay noqonaysaa inuu ilaahay karamka kala mid noqde e macnuu waxa weeyaan intii dadka karamkoodu inuu gaadho loo bartay buu karamkiisu dhaafay wa hada fi lugati اlcarab walihaada baa culimadu markay qeexayaan culamaau alluga iyo culamaau tafsir iyo culamaau اlxadiid iyo culamaau tawxiid walcaqiida cibaadada waxa ay isku waafaqeen in ay tahay aلطaacatu bitadaluli wakhuduuc qaarkoodna waxa ay markaa tadalulka iyo khuduuca ku ziyaadiyeen maxabay ku ziyaadiyeen walaa shaka in tadalulka iyo khuduucu laftiisu ystalzimu اmaxaba labadaasi tacriif wax weyni uma dhexeeyaan fi اlxaqiiqa waxaynu maraynay markaa haddii lagaba soo qaado arinku sida ay sheegeen inuu yahay oo ah inay cibaadada qayd iyo shardi u tahay ictiqaad rububiya aw ictiqaadu bacdi khasaa'isiha fi lmacbuud in aanay qubuuriyiintu taa lafteeda ka madhnayn oo yaanay rabbi ku sheegi laakiin khasaaistii rabbi iyagoo ku ammaanaya oo karaamaad uga dhigaya inay ku sifeeyaan mashaayikhdooda iyo qolooyinka awliyada ay ku tilmaamayaan dhowr tusaalean idiin ballan qaada in idiin sheego nabhani wuxuu leeyahy kitabka ha jaamicu karaamaat alawliya jaamicu karaamaat alawliya linabhani tusaalayaal badan baa ku qoran waxaa ka mida isagoo ka sheekeynaya karaamaadka awliyada ayaa wuxu uhi cabdullaahi ibn اlcalawi ibn اlustaad اlacdam karaamaadkiisa waxaa ka mid ahaa buu yihi nin baa wuxuu agtiisa wuxuu tiriyey buu ihi gabay ku saabsan baciga isusaarka iyo xisaabta ninkii gabaygaa tiriyey baa dabeetana mirqaamay oo waabuu dhacay oo u miir doorsoomay markii ninkii uu soo miraabay buu sheekhi ku ihi kusoo celi abyaaddii waa kusoo celinaya laakiin shardi baa ii taagan buu ihi shardigaasina waa in aad ii damaanad qaaddo jannada sheekhow inaad jannada ii damaanad qaado wuxuu yihi anigu janno kuma damaanad qaadi karo laakiin wax allaale waxaad doontay maale iweydiiso kusoo celi abyaadda ah ninku wuxuu yihi janno mooyaane wax kala dooni maayo wuxuu leeyahy jannadii buu ugu duceeyey ninka xaaladiisii baa wanaagsanaatay waintaqala ilaa raxmat illaah washayacahu asayid cabdulmadkuur waxadara dafnahu wajalasa cinda qabrihi saaca sheekii baa markaa askiisii ka qeyb galay qabrigiisiibuu waxoogay qadar waktiya wuu dul fadhiyey wejigiisa isbedelay kadibna wuu qoslay sheekhi waxaana ka muuqatay markaa farxad fasu'ila can dalik sheekhow ninkii qabrigiisa dul fadhiisatay markii hore wejigaagu waa bedelaa markii dambe waad qosashay waanad faraxdee bal warra wuxuu uhi ninkii markii ay labadii malag weydiiyeen can rabbihi rabbigaa waayo qaala shaykii cabdullaahi ibnu calawi rabbigaygu waa sheekayga cabdullahi ibnu calawi ku jawaab markaan intaa maqlay markaa isagu sheekhan qabriga dul fadhiya malaaigti iyo ninkan qabriga lagu aasay waxaa dhex maraya waa la socdaa waa maqlaya isagu waana mid toos uga hor imanaysa xadiidkii nebigu alayh isalaatu wasalaam uu yihi lowlaa an tadaafanuu ladacawtu اllaha an yusmicakum min cadaabi اlqabri ma asmac haddaanan ka baqayn inaad aasi weydaan waxaan ilaahay ka baryi lahaa cadaabalqabriga intaan ka maqlo inuu idinka maqashiiyo khasaaista nebigay ka mid ahayd waxyaabaha qaarkood ee xabaalaha ka socda la maqashiiyey laakiin ummadda lama maqashiyo marka markuu sidaa malaa'igtii ugu jawaabay ayaa arrintaasi i dhibtay buu yihi fataxibtu lidalik mar labaad bay ku celiyeenu sidiibu ugu jawaabo oo rabbigay waa sheekii cabdullahi ibnu calawi buuri qaala marxaban bika wa bishaykhika cabdillaahi markaas malagii wuxuu ku yidhi soo dhawow adiga iyo sheekhaaguba macana waa ka yeeleen malaa'igtii inuu rabbigii cabdullaahi ibnu calawi uu yahay markaasa waxay yidhaahdeen wadaadadii qaarkood haakada ymbai an yakuuna sheekhu yaxfad muriidahu xataa bacda mowti sheekhu ma sheekh buu noqonayaa sheekh darajo gaadhay noqon maayo haddaanu muriidkiisa xataa markuu dhinto kadib aanu sidaa u ilaalin markaa ninkani rabbigay waa sheekhayga buu leeyay haddana waayo ku badbaaday baa lagu leeyay marka macrifatu shaykh macrifatu shaykhi ariiqa tugni can macrifat illahi weyaan macnahu sheekhu isagaa rabbi kuu yaqaan mar haddaad sheekha taqaan waa kugu filan tahay intaas waxaa kaloo nabhaani jaamicu karamaat ulawliya ku sheegay wuxuu uhi sheekii jiray cabdullaahi oo axadu asxaabi sayidi cumar annubeyti ayaa wuxuu warqad buu iisoo diray wuxuu ku qoray anahu ra'aanii bixadrati rasuuli illah inuu arkeen oo rasuulka la joogay inuu ku riyooday oo yaquul ilimaam cali bin abi aalib iyadoo oo rasuulku cali bin abi aalib uu ku leeyahay albis abd cabdalwahaab ashacraani daaqiyati haadi cabdlwahaab ashacraani koofiyadaydan u xidh waqul lahu yatasarafu fi lkowni famaa duunahu maanicun waxaanad iga gaadhsiisaa caalamka inuu ku tasarufo isagu wax ka hor istaagayaa iyadoo aanay jirin halkaana wuxuu ku caddeeyey markaa inay kownka ay ku tasarufaan mashaayikhdooda taasina aad bay ugu badanto karaamaadka aada bay ugu daraan qaar kalena waynu arki doonaa tasarufkaana waxaa ka mid a ah arrinta uu sheegay nabhani oo ah sheekhii yamaniga ahaa ee la odhan jiray cabdullaahi alyaafic oo yidha darajat lkhawhiya buu gaadhay kawth buu ahaa ayaa can bacdi alkibaar wuxuu ka wariyey in dadka qaarkood ay yidhaahdeen noo duco waxaad noogu ducaysaa waxaad igu ducaysaa ilaahay inan inuu siiyo markaasaa wuxuu sheekhu ku jawaabay haddaad doonaysa inaad inan hesho qoladaa fuqarada waa suufiyadii boqol diinaar u dhiib waa u dhiibay muddo kadib uu sheekhi soo noqday wuxuu ku yihi sheekhayga waxaad ii ballan qaaday inan inaan helayo xaaskaygina dee inan bay dhashay sheekhu wuxuu idhi boqolkii diinaar aan ku idhi suufiyada si ayaad kala dhintay markaasaa ninka wuxuu ku jawaabay in yarun baa ka dhiman sheekh wanaxnu aydan ma anqasnaaka ilaa shayan yasiira annaguna in yarun baanu kaa dhinnay buu ihi tilka bitilka <laughs> horta ilmihii dee waad heshee in yarun inanimaduun baa ka dhiman dee oo walad baanu ahayn haddaad doonayso an nuufiya laka fa awfi lana haddaad doonayso inaanu kuu dhammaystirno dalabkaagi wixii aad doonaysay adiguna noo dhamaystir markaasaa wuxuu yidhi haye waa samaynayaa sheekh qoladii buu u tegey suufiyada ahayd ee maqaamka fadhiday qolkii dinaar buu u dhamaystiray sheekhi buu kusoo noqdo wuu u sheegay sheekh wuxuu ku yihi idhab faqad awfaynaaka kamaa awfayta muraadkaagi waa kuu dhamaystirnay siaad noogu dhamaystirtay farajaca ilaa manzilihi fawajada ghulaama biqudrat illahi tacaala inantiio inan noqotay buu ugu tegay awoodda ilaahay bay ku timi u leey ikraama liawliyaahi caza wajal ninkani ma laha ilaahay baan kuu baraynayo ilaahay baa ku siinayo wuxuu leeyahay boqol diinaar adigu dhiib waxaad doonaysaad naga helaysaa markuu boqolkii kala dhimayna wuxuu leeyahay markaad kala dhintay annaguna aanu kala dhinnay haddaad dhamaystirtana waan dhamaystirayna shaqadan isaga sheeganaya marka dambe inta yaraa biqudrat illahi tacala wax lagu qurxinaya wey nashru lmaxaasin alhaaliya bu ayuu nabhani ku qoray hadalkaana waxaa ka mid a qisaska mashhuurka ah ee arrinka sheegnay u markhaati kacaya nabhani wuxuu leeyahay fi jaamici karamaat alawliyaa ubayd oo axadu aصxaabi sheekh xuseen ahaa kaanat lahu khawaariq mudhisha waxyaabo markaa karaamaad ah oo aada dadka uga wareeriye ayuu lahaa minha anhu kaana yamuru صaxaab an yumطir fayumطir liwaqti waxaa ka mid ahaa khawaariqdiisa daruurtuu amri jiro odhan jiray daruuray roob sii daa markaaba way sii dayn jirtay wakulu man tacarada lahu bisuuءin qatalahu fi اlxaal qof kasta oo xumeeyana isla markaa ayuu dili jiray buuli mar baa wuxuu galay meesha la dhaha aljacfariya ilaa konton caruura ah ayaa daba yaacay kolley dee nin waalan inuu ekaba meesha ka muuqato dee caruur dadka waalwaalanna way iska daba yaacaan way tuurtuuraan iyagoo ku qosqoslaya markaasa wuxu uhi ya cazraa'iil in lam taqbid arwaaxahum la min diiwaan lmalaa'ika casraa'iilow haddaanad kontonkaa caruurtaa hadda nafta ka wada qaban diiwaanka malaa'igtu ku diiwaan geshayin magacaaga waan ka saaraya fa asbaxuu mowta ajmaciin malakulmowtkii amarkiisii buu qaatay oo kontonkii caruurta ahaa markiiba way nafbaxeen ila sheekhaa malakulmowtkii amree bacd baa ku yidhi garsoorayaasha qaarkood uskut faqaala low iskut anta fakharisa wacamiya wa summa ninkii sheekha uskut ku yidhi hadalkii baa ka tegey wuu indhabeelay wuu dhagabeelay markaa sheekhu waa sheekha dee saa u tasarufaya wey waxaa kaloo ka mida tusaalayaasha uu sheegay inay wax noolayn karaan wax dhintay inay noolayn karaan wuxu uhi ibn axmed aljaami karaamaadkiisa waxaa ka mid ahaa wakti gu-a ayuu webiga oo buuxa dhinaciisa fadhiistay deetana wuxuu arkay qunfuda waa baalkan aynu idhaahno caanaqubta ama dhidada la idhaahdo ee qodxaa leh baashaasoo bakti ahoo ay biyuhu xaggiisa usoo wadaan deetana baashiibuu qabtay gacantiisuu saa u dulmariyey markiiba raadkii nolosha dhaqdhaqaaq baa ka muuqday markaanu webigii ka tagnaanu xaggii magaalada u kacnay aqbala tasca khalfanaa caanaqubtii baktiga ahayd waxaanu arnay iyada na daba ordaysaba soconaysa calaa sheekhii baa nooleeyey waxaa ka mid ah tusaalayaasha uu sheegay sheekh la dhaa madin ibnu axmed alashmuni akaabir alcaarifiin buu kamid ahaa buuli markaa wuxuu hi gabadh baa u timi markaasa waxay tihi soddonkaa diinaar sheekh iga qabo oo janno io damaanad qaad inaan jannada gelayo anaa jannada iga iibin weeye sheekhii baa deetana wuxuu ku yihi isagoo la kaftamaya gabadhi maa yakfi ma rubad baad inan ku dhalidi oo kale weeye ma soddon diinaar baad janno ku gelaysa ala soo kordhi lacagta hadaad janno doonayso waxay tihi intaasun baaban hayaa sheekh fadamin allaha cala allahi dukuula aljanna waxaan kaaga ahay bui ilaahay jannada ku gelinayo way dhimatay gabadhii dhaxlayaasheedii baa markaa ogaaday arrinkaa sheekhiiba u yimaadeen o waxay idhahdeen sheekh soddonkii diinaar iska keen waayo damaankaagaasi ma ansaxayo macnaa waxaana dee samayn karin baad u damaanad qaada lacagna aad kaga qaadata gabadhii bay ku riyoodeen markaasa waxay ku tidhi war hadalka iska daaya oo sheekha u mahadnaqa fa inii dakaltu janna jannadii sheekhu ii damaano qaaday waan galay shacaraani baa ku sheegay kitaabkiisa aabaqaat alkubraa oo isaguna waxaasoo maydhani ay ka buuxaan tusaalayaashu waa badan yihiin waxaa ka mida kitaabka la nafaxaat اlaqdasiya waxaa ku qoran in abu sacuud la odhan jiray ile wuxuu arday u ahaa alkawth اljaylaani cabdiqaadir jaylaani ayaa waxa lagu yihi su-aal inta la weydiiyey hal acطaaka allahu tasarufa fi اlcaalam ilaahay ma ma ku siiyey caalamka inaad ku tasarufto darajadaa ma gaadhay qaala nacam mundu khamsa casharata sana shan iyo toban sanadood ba caalamka anaa maamulayay wtaraktu lilxaqi tacaalى tadarufan qaala sheikhu اakbar naxnu taraknaahu adaba wamacrifata waxaa ka mida tusaalayaasha axmed atayjani kitaabka firqada la haha tayjaniya africa aad bay ugu badantay waa ninkii asaasay kitaabu la haha kashfu xijaab wuxuu laysa liaxad min alawliya an yudkila kaafata asxaabi اljana bigayri xisaabi walaa cadaab ila ana waxdi axad awliyada kamida oo asxaabtiisa iyo muriidiintiisa jannada gelin kara xisaab iyo cadaab la-aan ma jiro aniga mooyaane anigu inta raacda sheekhu ariiqo iga dhigata jannadaan gelinayaa xisaab iyo cadaab la-aan walow balaguu maa balaguu min adunuub dembigoodu intuu doonaya ha wacamiluu maa camiluu min almacaasi wa saairu saadatina alwliya radia allahu canhu fayudkiluuna janata asxaabahum bacda alxisaabi walmunaaqasha awliyada kale aniga way ga darajo hooseeyaan buu ihi oo asxaabtooda waxay jannada geynayaan marka la xisaabiyo dabadeed ayay jannada geynayaan marka waxa doonta samee weeye sheekhaa jannada ku geynaya abu aalib ilmaki kitaab buu ley sl dhaa quut lquluub wuxuu sheegay maqaamaat lawliya mid kamid markaasuu uhi wafawqaha maa laa yasluxu rasmuhu fi kitaabin min mukaashafaat sidiiqiina wa mushahaadat alcaarifiina minha annahu acطaahum kun darajada waxaa ka sareysa darajo kale oo ah in la siiyo weliga kun in la siiyo oo isagu wuxuu doono kun uu yidhaahdo intana wixii markiiba uu ahaado waxaa ka mida eh, tusaalayaasha eh, axmed alberilawi oo ah muasis ariiqa alberilawiya hindiya bakistan iyaba aada ugu badantay wuxu uhi ina shaykha cabdاlqaadir cabdiqaadir jaylaani mutasarifu fi اlcaalam caalamka isaga ku tasarufa wmadunuhu mukhtaar wahuwa mudabir lumuuri اcaalam mushrikiintu marka la weydiiye o man yudabiru اlamra maxay odhan jireen allah soo ma isna wuxuu leeyahay sheekh cabdiqaadir aljaylaani baa caalamka ku tasarufa isagaa markaa loo idmay umuur اlcaalam oo dhan isaga ayaa dabara xadaa'iqu bakshash lilbarilawi ayaa hadalkaasi low ku yaala shacaraani isaguna wuxuu sheegay sheekh is maxamed ishanaawi la odhan jiray ina shaksan ankara xuduura mawlidi ay mawlid albadawi axmed albadawi mawlidkiisa inuu yimaado iyo siyaaradiisa ayuu qof baa diiday fasuliba aliimaan iimaankii baa laga siibay lam yakun fiihi shacratun taxilu ilaa diin dareen diineed oo dhami waa ka tegey qaala nacam farudda calayhi hawaabu iimaanihi markuu arrintii ogolaadaybaa ayaa loo soo celiyey buu leeyahy waay waxaa kaloo ka mid oo shacaraani uu sheegay sheekh la odhan jiray xuseen abi cali markuu u tarjumaynayo wuxuu leeyahay sheekhaasi caarifiinta dhamayska tirmay buu ka kaana kaiira taawuraat mid xaalado badan mara ayuu ahaa tadkulu calayhi bacd awqaaf tajiduhu jundiyan mar baad usoo gelaysaa waaba askari uma tadkulu calayhi fatajiduhu sabcan waad usoo gelaysaa waaba bahalba sheekhi uma tadkulu calayhi fatajiduhu fiilan waad usoo gelaysaa waaba maroodi isaga laftiisa maroodiya uma tadkulu calayhi fatajiduhu sabiyan waad usoo gelaysaa waaba ilmo yaroo caydiyaba wahaakada wamakaa naxو arbaciina sana fii khalwati masduud baabuha laysa laha gayru طaaqati yadkulu min alhawa afartan sanadood buu ku jiray meeluu ku gooni noqday oo albaabkeedu xidhayo daaqadeero hawadu uga soo gashaa war ay furan tahay wa kaana yaqbidu min alardi wayunaawilu الnaasa dahaba wاlfida ciidduu saa usoo qaadi jiray dahab iyo fidu dadka saa ugu dhiibdhiibi jiray yaani ciidduu dahab iyo fidaya uu ka dhigi jiray buu leeyahy waxaa kale uu yihi uu sheegay shacraani fi طabaqaati اlkubraa sheekhaa laftiisa kuwa mujrimiina baa dilay buu hi naftay ka qaadeen isagoo meyda bay tuureen uma asbaxa xayan kadibna wuu noolaaday wawajaduuhu jaalisan fi lkursiy wahuwa calaa axsani suurati ninkii ay soo dileen ay kasoo in inbay u yimaadeen isagoo kursigiisu ku fadhiyo weliba sii qurux badnaadayba waa sheekooyin waxaasaa dadka lagu akrinaya axmed tayjani isagoo ka sheekaynaya weliga fii mafhuumi suufi waxay suufiyadu weli u yaqaanaan wuxuuhi anahu khaliifat llahi weeye weli haddaad maqasho waa mid ilaahay uu dhulkan u dhiibtay yumalikuhu yumalikuhu اllahu kalimat اtakwiin xataa qaala lishay kun fayakun min xiini ilahay wuxuu mulkisiiyaa kalimat takwiin shayga kun un buu idhahdaa wuu ahaadaa shaygii dabeetana waa jawaahir اlmacaani buu saas ku yihi ibrahim الdusuuqi sida ku taalla طabaqaat اlkubraa lishacraani isagoo isagoo isfaaninaya wuxuu yihi wahuwa min asuufiya ana biyadi abwaab الnaar uqliquhaa albaabada naarta anaa gacanta ku haya waan xidha wabiyadii janaة اlfirdows fataxtuhaa albaabada firdowsana anay gacanta igu jiraan waan furaa man zaaranii askantuhu janat alfirdows kaaniga isoo booqda janatulfirdowsaan dejinaya wamaa kaana waliyun mutasila bilah ila huwa yunaaji rabbahu kama kaana muusa yunaaji rabbahu yacni weli kastoo ilaahay la xidhiidhsani ilaahay wuxuu ula hadlaa siduu nebi muuse ilaahay subxana wa tacaala uu ula hadlay aad bay waxaasi ay u fara badan yihiin waxaa ka mid a ah cali ibnu muumin aلsoomaali اqaadiri waa mid soomaaliya kani ayaa wuxuu yihi mar waxaa ii yimi sheekh maxamed xasan barakaat iyadoo ay la socdaan jamaaco marka way soo martiyeen markaa sheekhi baa wuxuu gu ha tacrifu sheykhaka sheekh muxydiin alcali alceli muxyidiin alceli soomaali miyaad garanaysaa sheekhaagaas faqultu lahu faqaala lima waxaan ku dhacana garan mayso ooye maxaanad u garanayn faqultu huwa acdam min an acrifahu inaan garto uu ka wen yahay maanaa garashadii maba gaari kartaba aqulu in aquula inahu insaanu aw jinu aw malak marka uu ka wenya in idhaahdo waa qof ama waa jin ama waa malak qaala sadaqta run baad sheegto sheekaagu in la garta waa ka wen yahay hal ucalimakahu anuu ma ku baraa qultu nacam bar baan idhi buuhi markaasaa wuxuu yidhi waxaanu kunaa alfa alfin wa miatay alfin waxaanu ahayn milyan iyo laba boqol oo naqiib ayaanu ahayn naqiibnimadu waa markaad kabtan ka gaadho awliyanimada ee aada naqiib tahay saddex xidiglaha weligaa wey faamarana allahu tacaala an nagsaxa mawaadica albixaar ilaahay wuxuuna amray inaanu xaadhno meelaha baduhu hadda ay ku yaallaan yacanaa badahan baa annaga ka horreyna buu leeyahy ilahay baa wuxu nagu ui diyaariya meeshii badda marka cagafyay noqdeen qodaya balliyada biyaha baddu ay ku jiraan deetana aanu wanatiya bimaayin fii jarati min albaxri lmasjuur badda la hah albaxru lmastuur baddaa huraysa oo dee badahan kale ka hooseysa inaan biyo ka keenaabuu ilaahay na amray sidii baan markaa samaynay buu leeyahy weliba waxaa kaaga daran jalxadahaanu biyaha baxrulmastuurka kaga soo guraynay kaga soo qaadaynaanu halkan badaha imika aan ku sameyneynay jalxad xagga sare iyo hooseba ka furan bahe <laughs> haddana biyaha dhabe badaha ku jiraan kusoo dhuray buu leeyay dul iyo hoosna way ka furay waaye wuxuu leeyahy markaa milyan iyo labadaa boqole kun ee kabtan ee awliyada ahaa hadda afar baa ka nool buuri intii kale way dhinteen aniga iyo sheekaaga muxiyadiin iyo sheekh abu xuseen iyo sheekh nuur mid kale oo ku sheegay wlaa nurfacu min adunya bal naqibu min makan ilaa makaan maa baqya qur'aan natabicu waqta rafci maana maba dhimana buu leeyahy laakiin meelun baa nalaga qaadaa meel kalea nala geeya oo awliyadu ma dhimata way dhumataadi wey intuu qur'aanku yaallo anaguna waa joogayna maalinta qur-aanka la rafciyo sida xadiida kusoo aroortay ee dadka laga dhex qaado maalintaasunbaa annagana addunyana laga dhex qaadaya buui marka waa tusaalayaal kooban oo tusinaya siday u aaminsan yihiin inay awliyadu tasarufka noocaasa ay leeyihin sifaadkii khasaaistii ilahay inay ku sifaynayaan meesha ilaahayna qofka inay u geli karaan xagga awoodda iyo xagga macrifada waxyaabaha noocaasa kitaabkan aan ka akhriya waxa ha madahir inxiraafaat alcaqadiya cinda الsuufiya wa aharuha sayi calى alummat اlislaamiya saddex mujaladood markaa kitaabkaasi mujaladkan aan ka akhriyayna waa mujaladka labaad wey araska ayaad ka heli kartaa nadkana waa ku jiraa waan filaya kolle kitaabkan bere hore soo galay oo yeman intaan joogay baan iibsaday waana kitaab fiican oo tusaalayaasha tusinaya inxiraafaadka xagga caqiidada ah ee suufiyadu ay ku sugan yihiin ayuu aada uga hadlayaa amhilo kutubtooda uu ka soo qaadayna wuu u keenaya ayib qaacidada afraad madmuunkeedu muxuu ahaa ma maضmunuhaa haye adducaa laysa bcibaada ducada ay leeyihin cibaade maaha ducaadey bay uga jeedaan ducada waxaynu kutubtii hore kusoo barnay laba qaybood tahay haye ducaa lmasala ducaa lmasala ayay uga jeedaan marka masaladana waa masalo aada iyo aada muhim ah waxay leeyihiin dalabka iyo nidaaga iyo su-aashu cibaado maaha marka makhluuq wax kastoo aada weydiisato ma noqonaysa inaad caabudday ma banaanta mise ma banaana waa masale kale haddaad caruur weydiisato iyo haddaad caafimaad weydiisato haddaad cuud weydiisato iyo haddaad janno weydiisato iyo haddaad naar weydiisato inaad caabudday marnaba noqon mayso oo su-aasha weydiinta iyo dalabku iyo nidaag iyo udhawaaqistu cibaado mabaahaba shubhadani waa taas sheekhu markaa raximah llahu tacaala shubhadan jawaabta uu bixiyey ee uu ka bixiyey waa jawaab horta aada u wanaagsan oo ku saabsan qaab alinطilaaq min almutafaq caleyh lilmukhtalaf fiih waana masale muhima marka munaadaraadka doodaha lagu jiro qofka horta inaad wax isla meel dhigtaan deetana masladaad isku waafaqsan tihiin inaad ku dhistaan waxaad isku khilaafsan tihiin asal aad isku waafaqsantihi waa inu jiri qofka asal aad isku waafaqsantihi maadaanu jirin ma doodiinu sax ma noqonayso waad isku xiiqaysaan marka asalka la isku waafaqaya halkan wuxuu ka dhigay sheekhu raximah tacaala cibaadada ilahay in loo gaar yeelaa inay waajib tahay kaasi waa asal markaa muttafaqun calayha kadibna waxa weyaan cibaada waa maxay wuxuu sheegay inaanay garanahayn kuwa sidaan ku hadlaya cibaada waxay tahay marka cibaadadii u caddee buu yihi waxaad u caddaysaa inay ducadu cibaado tahay saasoo kale gawrucu inuu cibaado yahay mar haddaad isku soo waafaqdeen cibaadana inuu ilaahay un gaar u leeyahay kadibna uu qiro baryadu inay cibaado tahay gawrucna inuu cibaado yahay markaa dee waxaad isla gaadhaysaa natiijaha ilaahay cid in la baryaa inaanay bannaaneen oo shirka ay tahay ilahay cid aanan in loo gowracaano inaanay banaanayn oo ay tahay shirka ay tahay ayib laakiin jawaabaha noocaasi eh, fi lxaqiiqa waxa ay qancin karaan eh, dadka inta badan xaqdoonka ah shubahaadna aanay agtooda oolin ayay qancin karaan ee jahliyuunu u geeyay inuu idhaahdo baryadu cibaado maaha iyo gowru cibaado maaha iyo lakiin waxaa jira kuwo jawaabahani aanay qancin karin maadaama kitaabkana uu yahay dee kitaab dadkao dhan sheekhu ugu talagalay jawaabtaa guud ayuunbuu sheekhu ku jawaabay laakiin masale muhima ah meesha taalloo ah dee kii lahaa ka waran baryadu cibaado maba ahaba halkaa ka doodayay shubahaadka u haystay isagu sidan dee qun yar dhabdhabtan cibaadada ilaahay xaq buu u leeyahay ha baryadu cibaado ma tahay ha gawruu cibaado ma yahay ha dee cibaado ilahay cidana miyaa loo samayn karaa maya haddii loo samayn so shirki maaha waa dhamaatay arrintu ahaan mayso marka horta ka ugu sokeeya ee xaqdoonka ah ee mucaanid aan ahayn jahli uunu kalifay shubahaadii waxyaaba noocaasina agtiisa aanay oolin ayuun bay jawaabta noocan munaasib ku tahay kuwa kasii shisheeya waa anwaac waxaa ka mid a kuwa kuwii aynu shalay u jawaabnay waa kuwa le tusaale ahaan cibaadadu waa muqayada bictiqaadi rububiyaةi aw bacdi khasaaisiha fi lmacbuud marka kuwaas waxay leeyiin dee barye iyo waxaan haddaan ictiqaad rububiya la socon cibaado noqon mayso kuwaa jawaabta hore usoo sheegnay soo ma waxaa jira kuwo kale iyaguna kuwaa ka dambeeya oo odrhanaya maye ducadu sideedaanay cibaadaba u ahaynba ducaa masala qur-aanka iyo sunaha marka ducaa lagu sheegana ducaa cibaada loo jeeda ducada laleeyahy ilaahay eh, subxaana watacaala ku gaar yeela eh, haddii ilaahay cid aan ahayn loo sameeyo shirki noqonaysa waa ducaa lcibaada ducaa masl kuwaas dood gaar u baahan yihin kaaynu akrino wuxu uhi fain qaala hadduu ihahdo ana anigu laa acbudu ma caabudayo ila allah ilaahay mooyaane wa hada aliltijaau ciirsigan iyo eh, irkashadan ila saalixiin aan u ciirsanayo kuwa saalixiinta iyo waducaahum iyo baryada aan baryaya aan waxweydiisanaya laysa bicibaadatin cibaado maaha aan iyaga caabuday waa iska tawasuluun iyo tashafuc iyo wixii la halmaada marka ereyga iltijaa culimada tawxiidka ka hadashaa inta badan waxay u isticmaalaan bimacna ducaa marka ay ducadu la socotana bimacna alisticaada halkan imika ducadii baa la socota wahada iltijaau ila saalixiin waducaau marka waxay odhan karan wahada iltijaau ila saalixiin ee alisticaadatu bisaalixiin magangalka la magan galo saalixiinta waducaau iyo baryada la baryo min baabi cadfi alcaam cala alkhaas bay markaa noqonaysaa lana ducadaa ka caamsan isticaadada isticaadada waa nawc min anwaaci ducaa wey oo isticaado kasta waa ducaa lakin duca kasta maaha isticaado maaha sayn hore usoo baranay marka jawaabta koowaad ee sheekhu raximah llahu tacaala uu ka bixiyey jawaabu ka bixiya jawaabtii koowaad waa tan waqulla waxaad ku tidhaahdaa si si markaa tadaruj uu ku jiro ayaanu sheekhu ugu jawaabay marka waxaad eegtaa waxaad soo saartaa eh, shubhada shubhada afraad taxsiil raqabaat ka soo saar shubhat raabica aliltijaau ilى الصaalixiin wاducaa laysa bicibaada soo maha shubhadii madmuunkeedi waa kan jawaabu hadihi shubha maxaa hi min wujuhi mutadarija jawaabta laga bixinayaa waa jawaab yan aan jawaab qurahayna jawaab ah lakin jawaabahaasi waa qaab jaran jaraa xagga saraa laga soo bilaabaya hoos baa loo degaya markaa marka koowaad yuqaalu lmushrik hal tuqiru ana allaha farada calayka ikhlaas alcibaadati lahu wa ana hada xaqu calayka su-aasha la weydiinaya waa ta ilaahay inuu kugu faral yeelay cibaadadan isaga aada u gaar yeesho oo aanad cidna kula shuraakaysiin ma qirsan tahay xaqi ilaahay kuu waajibay kaasi inuu yahay hadduu idhaahdo nacam waana siday u badan tahay waxau ihi dadkan islaamka ku abtirsanaya way isku waafaqsan yihiin ana alcibaadata xaqun khaasun lilah lakiin mashaakil kale ayaa soo dhex galay marka fa qaala nacam wejiga labaad u kaalay faqul lahu maa macna cibaada ku dheh hadaba aada leedahay ilahay baa igu waajibiyey inaan u gaar yeelo waa maxay wamaa hiya anwaacuha shubhadiisana ah aliltijaau ila saalixiin waducaau laysa bicibaadana maxaa ka muuqata inuu jaahil yahay bimacna alcibaada waayo hadduu cibaadada macnaheed si saxa nusuusta waafaqsan u garanayo dee muu yidhaahdeen baryadu cibaade maaha iyadoo nusuusta ay ku caddahay baryadu inay cibaado tahay oo rasuulku alayh isalaatu salaam uu leyahy adducaa huwa alcibaada oo hadduu garanayo id low yacrifuhaa lama qaala aliltijaau ila saalixiin waducaau laysa bicibaada marka inaanu garanahayn markay soo baxday wejiga saddexaad u kaalay faida lam yacrif macna alcibaada fabayin lahu macnaha macnaheeda u caddee marka macnaheedii tacriif iyo xad in loogu caddeeyo sheekhu ma sheegine in bimiaaleyni waadixayn laba tusaaloo cadcad loogu caddeeyo inbuu sheegay labada tusaaloo axaduhumaa adducaa uu yahay athanina uu yahay adabxu marka waxaad ku tidhahdaa ducadu waa cibaado inay cibaado tahayna waxaa u daliila ana allaha amara biha inuu ilaahay amray addoomaha udcuu rabbakum tadarucan wakufya salaaddu maxay cibaado ku noqotay inuu ilahay addoomaha amray soomku muxuu cibaado ku noqday inu ilahay addoomaha amray amra iijaabin aw istixbaabin ducadiina waa saas oo kale wama amara allahu bihi fahuwa cibaadatu wanabiyu sala allah alay waslam samaahu muka alcibaada ku dheh tusaalaha labaadna waa gawraca waxaad ku tidhaahdaa gawracu waa cibaado waayo ilaahay baa yihi fasali rabbika wanxar oo amre in loo gowraco mar hadduu ilaahay amre in loo gowraco gawrac isaga loogu dhawaado lagu weyneeyana gawrac inuu cibaaday bay taasi daliil u tahay markaad u caddayso wejiga afraad u kaalayo hadduu qiro ducadi iyo dabxigu inay cibaado yihiin waxaad ku tidhahdaa haddaba mar haddaad qirtay labadaas inay cibaado yihiin haddaad ilaahay barido axwaashaada oo dhan oo khawfan min cadaabihi aada u barido wa amcan fii raxmatih deetan wixii aad ilaahay weydiisatay laftiisii aad weydiisatay nebi ama weli ama cid kale shirki ma samaysa mise maad samayn wixii aad lahayd waa cibaado oo ilaahay baa xaq u leh haddaad nebi ama malag ama weli u leexiso shirki ma samaysa de wuxuu odhan doonaa haa saasoo kale waxaad ku tira haddaad ilaahay u gowracdo adoo ku weyneynaya ugu dhawaanaya ilaahay subxaana wa tacaala ma caabuday waa haa ka waran haddii gawraca noocaasa aad ilaahay cid aan u samayso shirki ma samayso falaa budda an yaquula nacam wejiga afraadu kaalay waxaad ku tidhaahdaa mushrikiintii qur-aanku uu ku soo degay malaa'igta macaabudi jireen iyo saalixiinta iyo laata iyo hayra daalika siduu ilahay qur-aanku sheegay hadduu idhaahda ha waa caabudi jireen waxaad ku tidhahdaa kayfa kaanat cibaadatum iyaahu waana masale muhima taas mid kasta oo qubuuri ah oo cibaadaadka baryada iyo gowraca iyo nadarka iyo awaafka iyo in loo sameeyo dadka dhintay ku doodaya su-aalu weydii mushrikiintu ma caabudi jireen macbuudaad kala duwan hadduu idhaahdo maya bayin lahu biaayaat albayinaat tilmaamaya in malaaigta la caabuday ciise in la caabuday hooyadii in la caabuday dad saalixiina in la caabuday oo jin iyo insibale markuu taa kula qiro waxaad ku tidhaahdaa cibaadadaasi maxay ahayd hadduu idhahdo ictiqaad rububiyati aw bacdi khasaaisiha fiihim bay ahayd qowlkiisaa ku buri adilada faraha badan ee qur-aanka ku jirtee tusinaysa ilaahay rabbinimadiisa inay rumaysnaayeen oo aanay cibaadadoodu noocaa ahayn iyo adilada kale tilmaamaysa noocu cibaadatihim wuxuu ahaa oo ah in noocu cibaadatihim muxuu ahaa dee inay baryaan inay u gowracaan inay u nadraan inay u tawaafaan ha hadduu markaa kulaqiru garto noo noocucibaada inuu sidaa ahaa de waa sax hadduu diidana adiladaasi ugu caddee waay wuxu uhi markaa musanifku faqulla waxaad ku tira waa jawaabta koowaade anta tuqiru waxaa la odhan karaa hamsaa meesha ka go-an hamsatulistifaamkana waa la xadfaa anta tuqiru adigu ma qiraysaa wey ana allaha ilaahay farada calayka inuu kugu faral yeelay ikhlaas alcibaada faida qaala hadduu dha nacam ile waa sida ay tahay ilaahay baa yidhi qul ilaaha acbudu mukhlisan lahu diin waxaad tidaha ilaahay un baan caabudaya anoo cibaadada u gaar yeelaya qaala tacaala wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin faqulla waxaad ku tidhaahdaa bayin liii caddee haada alfarda faralkan alladii faralkaasoo farad allahu caleyka ilahi u kugu faral yeelay wa huwa faralkaasina waa ikhlaasu lcibaada wa huwa ikhlaasulcibaadaduna cibaadada ilahay loo gaar yeelaana xaquu ilaahay xaqiisa way caleyka adiga kugu leeyay fa inahu arinku wuxuu yahay laa yacrifu garan maayo alcibaadata garan maayo cibaado garan maayo walaa anwaacahana garan maayo aalibkooduna waa sidaa oo kuwa marka la dhaha cibaada waa maxay jawaab baa aan soo roganahayn iyo kuwa marka la dhaha cibaada waa maxay wax khaldan ku fasiraya waxaa khaldanoo laba midkooda inay cibaadadii ictiqaad u celiyaan sida kuwii shalay shubahadu ka jawaabaynay iyo inay cibaadadii ku xasriyaan ay ku koobaan calaa bacdi afraadiha sida salaada iyo soomka iyo zakada iyo xajka iyo oo ducadii iyo dabxigii iyo nadarkii iyo awaafki iyo kuwa cibaadanimada ay ka saaraan marka haalibkoodu waa sidaas mar hadday kuu soo baxday inaanu garanayn xaqiiqada cibaadada iyo noocyadeeda fabayinhaa cibaadada caddee biqowlika ku caddee aad tidhaahdo macanaa cibaadada afraaddeedii inaad wax uga sheegto oo salaada iyo soomkiiyo kuwaa inay cibaado yihiin waa kula qiraya laakiin waxaad laba tusaale uga caddeen tusaalaha koowaad oo ah tusaalaha labaad oo ah dabxiga inay cibaado yihiin u caddeen qaala allahu tacala ilaahay wuxuu yidhi biqowlika ugu caddee aad tidhaahdo qaala allahu tacala ilaahay wuxuu yidhi udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan ay mutadariciina xaalo aad tihiin kuwa ilaahay subxaana watacaala isu dhuldhigayo isu duleynaya wa khufyatan xaalo aad tihiin kuwa hoos u dhigaya baryada marka ducada aayadan lagu sheegay oo dee udcuga ficilkana mari waa min tasaariif dua soo maha ayaa ducada ka sarfooba ayay ka mid tahay ducaau may wa ducaa masala yani ducaa masalatana waxaa tusinaya hoos u dhigista oo khufyatan oo haddii ay ducaa cibaada tahay dee hoos u dhigis uma baahno taas inahu laa yuxib اlmuctadiin marka baryadu inay duca inay cibaado tahay laba siyaabood bay nusuustu u tusisa mid waxay la wadaagtaa ducadu cibaadaadka kale oo alamru biha wاlxafu waa in waa in lays amro se udcuu rabbakum qaala rabbakum idcuunii astajib lakum iyo adilada lamidkaa oo ajarna loo ballan qaado sida astajib lakum oo kale waan idin ajiibi doonaa saasoo kale in la ammaano kuwa ilahi subxana wa tacaala barya waxyaabidda cibaada ay ku sugnaan jirtay ee guud arinta labaadee baryadu ilahay la baryaa inay cibaadati lagu muujiye waxa weeye in si gaara loo tansiisiyey oo loo sheegay inay baryadu cibaado taho nebigu uhi adducaa huwa alcibaada wa min annawaadir inta badan adilo guud baa loo sheegaa ficilka ama qowlku inuu cibaado yahay oo lagu muujiya waa naadir in qowl ama ficil gaara si gooniya loo yidhaahdo waa cibaado cibaadaadka kooban ee magaca cibaado ay nusuustu ku sheegtay ayay ducadu ka midtah weliba ducaau almas'ala waayo faidaa aclamtahu markaad barto bi hada arrinkaad ogeysiiso faqul la waxaad ku tidhaahdaa hal huwa cibaadatu lilah ma yahay ducadu cibaadatu lilah cibaado markaa ilaahay loogu cibaadaysta ma yihi mar hadduu ilaahayna amray subxana wa tacaala oo qofka ilaahay barya qof ilaahay caabuday ma yihi falaa budda waxaa laga maarmaan an yaqul ihahdo nacam ha wاducaaءu muk cibaada waqula waxaad ku tidhaahdaa adducaaءu muk cibaada weyi oo xadiidku lafdigu ku ansaxay huwa cibaada weyi muk cibaada ma ansaxin waana isku macno bal waxaa sii sariixsan waxa weeyaan lafdiga kale ee صaxiixa ah oo adducaaءu huwa اcibaada faqul la waxaad ku tidhaahdaa idaa aqrarta markaad qirtay annahu cibaadatun yani markaad qirto annahu cibaadatun baryadu inay cibaado tahy wa dacawta allah ilaahay aada barido leyla wanahaar ay fii leylin wanahaarin habeen iyo maalin khawfan baqa awgii aada u barido aada cadaabkiisa ka baqaysa cadhiisa wa tamacan awgii aada u barido rajo fii tilka alxaajati baahida aada marka hore ilaahay weydiisanaysay lafteeda nebiyan aada weydiisato aw hayrahu ama cid aan nebi ahayn oo makhluuqa hal ashragta ma wadaajisay fii cibaadat ilah ilahay cibaadadiisi hayrahu cid kale ma kula shuraakaysiisay mar haddaad qirtay baryadu inay cibaado tahay oo ilaahay markaad barido aada ilaahay caabuday waxaad ilaahay markaad ka barido baryadaas ay cibaado noqonaysa hadaad cid kale weydiisato falaa budda waxaa laga maarmaan an yaqula inu haha nacam faqul lahu waxaad ku tidhahdaa qaala allahu tacala ilahay wuxu uhi waa tusaalii labaade ee gawraca ku saabsanaa waxaad ku tidhaahdaa cibaadaadka waxaa ka mida ah anwaacdeeda debxiga waxaana u daliilay ilahay wuxu uhi fasali rabbika wanxar faidaa sallayta markaad u tukato lilaahi ilaahay oo naxarta lahu aada u gowracdo hal haadaa cibaada salaadaada ee gawracaagaasi cibaado may haayo waa cibaado faqulla waxaad ku tidhaahdaa idaa naxarta markaad u gowracdo limakhluuqin nebiyin aada u gowracdo aw jiniyan aada u gowracdo aw hayrihima hal ashragta ma wadaajisay fii hadi lcibaada oo shuraako ma kala dhigtay cibaadadan dhexdeeda hayr allah ilahay cid aan ahayn falaa waxaa laga marmaanaa an yuqira inuu arrinkaa qiro oo yaquula u ihahdo nacam ha uu idhaahdo jawaabtii koowaad markaa waa taas oo in loo sheego gawraca iyo baryadu inay cibaado yihiin oo marka ilaahay loo sameeyo in ilaahay lagu caabuday marka haddii ilaahay cid aan loo sameeyo wixii ilaahay marka loo sameeye cibaado noqonayena dee ciddaa kale in lagu caabuday bay noqonaysaa cid kale in la caabudaana waa shirki jawaabta labaadna waa tan waqulla waxaad ku tiraa aydane almushrikiina mushri almushrikuuna mushrikiintii aladiina kuwaasoo nazala kusoo degay fiihim iyaga alqur'aan hal kaanuu ma ahan yacbuduuna kuwa caabuda almalaaikata iyo wsaalixiina wallaata wagayra dalika falaa budda waxaa laga marmaan an yaquula inu hahdo nacam ha waa caabudi jireen hadduu ka murmana dee aayaadka u keen tilmaamaya inay malaaigta caabudi jireen haulaa iyaakum kaanuu yacbuduun ilahay uu ku leeyay yowma alqiyaama saalixiinta inay caabudi jireen ulaaika aladiina yadcuuna yabtaquuna ila rabbihim alwasiila laata inay caabudeen faqul la hal kaanat miyay ahayd cibaadatuhum caabudistooda iyaahum iyaga ay caabudeen ilaa fi ducaa inay baryeen mooyaane iyo wadabxi inay u gowraceen iyo waliltijaa inay magan galeen mooyaane iyo wanaxwi dalika waxaa wixii shabaha wailaa haddaan la odhan shirkigoodu wuxuu ahaa inay baryeen malaa'igta iyo saalixiinta iyo asnaamta ama inay u gowraceen ama inay magan galeen haddaan la odhan shirkigoodu saas ahaa fahum iyagu muqiruuna kuwa qirsan bay ahaayeen anahum iyagu cabiidu ilahay addoomaysiina yihiin wa taxta qahri ilaahay muquulintiisa inay hoos joogaan wa ana allaha waxaan kuwa qirsan in ilaahay huwa ilaahay alladii kiinuu yahay yudabiru lmr arrinka addoomaha maamula walaakin hase yeeshee dacawhum kuwaasay baryeen waltaja-u ilayhim iyagay u ciirsadeen liljaahi jaah iyagoo doonaya iyo wshafaacati shafaaco wa arrinkaasina daahiru waa mid muuqdo cad jiddan aad u muuqdo aad iyo aad u cad waana dee masaashayna soo martay adiladuna aynu soo martay marka halkaa qodob weymaa ku jira rakiz calaa hadihi nuqطa oo ah su-aasha ah mushrikiintu macbuudaad kala duwan macaabudeen malaa'ig ambiyaa saalixiin jin insi ashjaar iyo axjaar iyo wax lamida hadduu ku idhaahdo maya aqim عalayhi الxuja bاlaayaati واlaxaadiiث aayaadka iyo axaadiia masalada tusinaya yana daliil kaga dhig hadduu qirana su-aal labaad weydiiye ah maxay cibaadadu seehayd hadduu idhaahdo sida kuwii shalay aynu u jawaabayna cibaadadu waxay ahayd anahum ictaqaduu fiihim anahum facaluu lahum afcaala wa aqwaala maca alictiqaadi aلrubiyati fiihim abطil dalika biاlqur'ani wالsuna wa bixaali اlcarabi wa taariikhihim waa mushrikiintii nebigu uu la dagaalamay inaanay rabbiye u aaminsanayn waxa ay caabudayeen ay u aaminsanayn inay yihiin makhluuqaat oo ilaahay waa kale in aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum may odhan addooma anagoo kala maaha makhluuqaad maana may odhan waa rabbiye may odhan bal u fiirsa kuwii nabiyullaahi ibraahim ilaahay u diray qaala hal yasmacuunakum id tadcuun aw yanfacuunakum aw yaduruun qaaluu bal wajadnaa aabaa'ana kadalika yafcaluun ma u malaynaysaa hadday rabbiye ka aaminsan yihiin inay ka aamusi lahaayeen oo jawaabtoodu ay noqon lahayduun aabbayaasha ayaa caabudayaanu soo gaadhnay annaguna waana caabudnay abadan hadday rabbiye ka aaminsan way sheegi lahay sooma taas mar haddaanay caabudista caabudeen rabiye ka ictiqaadeen ma sifaadkii rabi inay siiyeen fi ljumlai wاlأklab su-aashu weli way taagantay ahayd maxay ku caabudi jireen abu jahl soo muu caabudi jirin sanam abulaab soo muu caabudi jire kuwii lamid ahaa aabud waxay ku caabudi jireen bal muxuu ahaa nusuusta oo dhami waxay tilmaamaysaa iyo taariikhu wixii ka hadlay oo dhami caabudistay caabudayeen inay ahayd inay baryaan faإida rakibuu fi اlfulki dacw اllah mkhlisiina lahu الdiin falama najahum ilى اlbari ida hum yushrikuun yushrikuun fi maada wixii ilaahay u khaalis yeelayan marka hore muxuu ahaa adducaa baryada markuu ilaahay badbaadiyey waxaanay ilahay cid kale kula shuraakaysiiyeenna waa maxay baryada lafteedii wey wahaakada amiladeedi iyo tusaalayaasheedu way badan yihiin wallahu subxana wa tacala aclam salى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi أجmaعiin